bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى man bacaثahu اllah raxmat lilcaalamiin nabiyina muxamed wعlى alihi وصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafcu iham اlإضraab can aayaati اlkitaab lilcalaama muxamed amin shanqiiti caleyh raxmat اllah waa darsigii kow iyo tobnaad waxaana soo gaadhnay qowlahu tacaala laa ikraha fi ddiini qad tabayana alrushdu min alghay laa ikraaha qasbid ma jirto fi ddiini diinka dhexdiisa la ysku qasbo qad tabayana xaqiiqe waa caddaaday alrushdu hanuunkiiyo hagaagii waa caddaaday min alghayi baadidii iyo luunsanaantiibuu ka caddaaday way kala baxeen aayaddani wuxuu sheekhu doonayaa inuu sharxo calayhi raxmat ullah laa ikraaha fi ddiini lafdiga hadda siduu yaallo waa khabar waa lafdulkhabar weeye oo ma jirtaa la qasbidi ma jirto diinta laysku qasbo marka siiqadu say u taallo waa khabar laakiin waxaa laga wadaa bay leeyihiin mufasiriinta qaar ka mid a ah bimacnaa adalab oo nahyi ah yacni laa ikraaha fi ddiini ay laa tukrihuu annaasa fi ddiini waay dadka diinta ha ku qasbina marka lafdigu waa khabar macnuhuna waa nahyi sidaa marka tafsiirka la maro ayaa ishkaal ku soo baxaya laakiin haddii loo daaya sideeda oo la yidhaahdo lafdigu waa khabar macnuhuna waa khabar markaa ishkaal ma imaanayo waana sida mufasiriinta qaarkood ay marayaan oo waxay leeyihiin aayadda waxaa laga wadaa laa ikraaha fi ddiini in diin laysku qasbo oo ictiqaad iyo iimaan laysku qabso qasbo maba suuroobi kartaba hayru mumkina sayna mumkin u ahayn lanna diinka oo laga wado bimacna alictiqaad waliimaan alqalbi laga wado diinkaasi wax cid ku qasbi karta ma jirto acmaasha daahirkaabaa laysku qasbi karaa hadal in lagaa soo saaro ama ficil in lagugu qasbo waa suurtagal laakiin in ictiqaad iyo qalbigaagu wuxuu rumayn lahaa lagugu qasbo suurtagalba maaha marka laa ikraaha fi ddiini bimacnaa fi lictiqaad waay waliimaani alqalbi macnahaas haddii laga wado ikraaha sidiisaa loo daynayaa marka wuxuu noqonayaa bimacnaa alkhabar lafdigana khabar buu ka yahay min jihati lafdi wa min jihati lmacna macna khabar wey markaas ishkaal ma jiro markaas leanna waa saxo qalbiga sidiisa wax qasbi kara ma jiro suurtagal maaha qalbiga ilahay baa gacanta ku haya aadamuhu ma qasbi karo waxaa laysku qasbi kara wax qowl ama ficil ah laakiin qalbiga iyo mabaadidiisa layskuma qasbi karo sida haddii la yidhaahdo ishkaal ma jiro laakiin ishkaal goormuu imaanayaa marka la yidhaahdo aayadda lafdigeedu waa khabar macnuhuna waa nahy oo dadka ha qasbinoo diinta ku qasbina laga wado markaasay aayado kaleeto daahirka iska hor imaanayaan sidaasnofaan macaani badannoo tafaasiir badanna waa ku jirta aayadda hadihi alaayata aayaddani marka tadullu waxay kutusaysaa bidaahirihaa daahirkeeda waxay kugu tusaysaa calaa annahu laa yukrahu inaan la qasbaynin axadun ruux cala adukhuuli gelitaan inaan lagu qasbaynin fi diini diinka uu galo ruuxna inaan diinta gelitaankeeda lagu qasbaynin wa nadiiruhaa aayadda la midkii waxa weye qowluhu tacaalaa afa anta adiga miya tukrihu qasbaya annaasa dadka xataa yakuunuu ilaa ay ka ahaadaan mu'miniina kuwa rumaysan alle maadaa dadka diinta ku qasbaaya taasay la macno tahay taasay isku mid yihiin wa qowluhu tacaala baa iyaduna la mid ah famaa arsalnaaka maanaan dirin calayhim korkaada calayhim korkooda xafiidan adigoo ilaaliya xaalad ilaaliyata inaad ilaalisood xifdido kumaanaan dirin in calayka korkaaga ma ahanin ila albalaaqu gaadhsiin mooye inaad dadka gaadhsisood u sheegto unbaan kuu dirnay laakiin inaad xifdido ood ku qasabto waxa aad wadato oo ilaa wa ilaaba ay rumeeyaan taa maanaa kuu dirin waay hawshaada maaha ayb waqad jaaat aayaadkaa marka waxay tilmaamayaan inaan dadka diinta lagu qasbaynin waqad jaaad waxaase timid fii aayaatin waxaa ku yimid kaiiratin oo fara badan maa yadullu wax kutusaya calaa ikraahi lkufaari gaalada in lagu qasbayo cala adukhuuli gelitaan fi lislaami islaamka ay galaan bisayfi seefna loogu qasbayo macnaa seef loo isticmaalayo seefta waxaa laga wada bimacanaa dagaal iyo awood in loo isticmaalayo diinta gelitaankeedana lagu qasbayo ka qowlihi tacaala baa ka mid a aayadaha macnaha tilmaamaya tuqaatiluunahum aw yuslimuun ah, tuqaatiluunahum halaad la dagaalamaysaan aw yuslimuuna ilaa ay ka islaamaan marka dagaalkooda waxaa qaayo looga dhigay ilaa ay ka islaamaan soo saas waay dagaalka kuwada ilahay ka islaama wa qowluhu tacaala baa iyaduna lamida mid a la dagaalama xataa laa takuna fitnatun ilaa aan fitna ka ahaan shirki iyo gaalnimo iyo dadko diinta laga leexiyo laga fidneeyo ilaa laga waayo la dagaalama ay shirkunbaa laga wadaa fitnada ayb wayudillu waxaa kutusaya lihada tafsiir tafsiirka waxaa kutusaya alxadiiu saxiix tafsiirka oo kee ah kan dambe oo in la ikraahayo la qasbaya ah ku tusay alxadiidu asaxiix umirtu waxaa lay amray buu nebigu sal lay waslam an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka xataa yaquuluu ilaa ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah ilaa ka qiraan shahaadateynka inaan la dagaalamaa lay amray ayb xadiidka bukhaari muslim baa soo min xadiidi abi hurayra lafdigaa isaga see la way marka aayadaha horena waxay leeyihin qasbina kuwanina waxay ka muuqda maca xadiidka in lala dagaalamayo ilaa ay rumeeyaan oo islaamaan see laysu waafajinaya waljawaabu can hada bimrayni bay ahaatay arrinkaa jawaabta laga bixinay laba arimood mid bay ahaatay laba arrimood bay ahaatay ayb alwalu midka hore wa huwa alasaxu isagaana saxiixnimo badane oo isagaa xoog badane waxa weeye ana hadihi alaayata aayadani fii khusuusi ahli lkitaab ahlulkitaabkay khaas ku tahay yacni ahlulkitaabka gooni ahaantooda dhexdooday ahaatay gaaladaa noocya soo ma ahlulkitaab mushrikiin saniyiin qaybay u kala baxaan aayaddani marka waxay ku saabsan tahay waa aayadee laa ikraaha fi ddiin oo maxnuu yahay gaalada ha qasbinoo diinta ha ku qasbina gelitaankeeda waxaa laga wadaa ahlulkitaabka bes oo kitaabku haddii ay jiziye bixiyaan oo ay yani wax weyaan ogolaadaan inay nidaamkii dowladdii hoos yimaadaan oo jiziye bixiyaan de markaa la qasbi maayo diinta ka soo baxo islaamka soo gala dhihi gaaladii kalena noocyadii kale gaalada ahaa ayaga loo dayn maayo diintooda waa inay ama islaamaan ama lala dagaalamo marka aayaddan laa ikraaha fi diin waxay khaas ku tahay ahlulkitaabka ayb saasaana uu saxiixsan buu leeyay wahuwa alasax weeye ana hadihi alaayata fii khusuusi ahli lkitaab ahlulkitaabka gooni ahaantooda ayay ku timid ooy ku saabsantahay walmacnaana waxa weye macnuhu annahum iyagu qabla nusuuli qitaalihim la dagaalankoodu intayna soo degin aayadaha ahlulkitaabka la dagaalama dhahaya intayna soo degin laa yukrahuuna la qasbi maayo ahlulkitaabka cala diini diinka lagu qasbi maayo mulaqan kala qaad lahaan gaaladii o dhan waa intayna soo degin aayadaha la dagaalama leh si ahaantoodaba iyadoon la kala qaadin diinta gelitaankeeda lagu qasbi maayo waa marxaladii hore oo ahayd ya in aan dagaalka la amrin nabiga sal lay waslam aan dagaalka la amrin intaa hore qasab ma jiro waa bandhig diinta u sheeg ku qanci hadduu qaatana khayr hadduu qaadan waayana dee muxuu ahaay waka sidaas weeyaan oo marxaladaa horey wa bacda nusuuli qitaalihim oo markaa hore intuusan soo degin in lala dagaalamo ahlulkitaabkii baa laga wadaaye intayna soo degin ha lala dagaalamo bimacnaa wax weeyaan jizyana laguma qasbaynin dagaalna ma jirin qasbi diineedna ma jirin maxaa yeele hore dagaal lama farin nebiga sal ly slm saas daraaddeed markuu magaalada madiine yimid nebigu sal aley wasalam yahuuddii magaalada madiine deganeed ahlukitaabka ahayd heshiis buu la qortay waiiqada caanka ee waiiqatulmadiina la yidhaahdo ee muxuu ahay cahdiga ah, isaga yahuuddu ay nebigu isku waafaqeen sal aley wasalam ee muxuu ahay kutubta siiradu ay wariyeen heshiiskaasuu la galay sal aley waslam magaalada in la wada difaaco xuquuqda ayagii mu'miniinta calaqada ka dhexayn karta wahaakadaa waiiqo dheer buu nebigu sal ley waslam ayay isla gaadheen ayb wa bacda nusuuli qitaalihim la dagaalamidoodu markay soo degay kadibna laa yukrahuuna la qasbi maayo calayhi diinka korkiisa lagu qasbi maayo goorma idaa goortii actow ay siiyaan aljizyata jizyada markay bixiyaan can wahum saaqiruuna iyagoo dulaysa markay hadday jizyada bixiyaan bacda nusuuli aayaati alqitaal waay xataa markaa lafteeda haday ogolaadaan jizyada la qasbi maayo lala dagaalami maayo saas wey maanaa wdaliilu waxaa daliilu calaa khusuusihaa aayadda khaas ahaanteeda bihim ahlulkitaabka ay khaas ku tahay daliilkeedu waxay baa rawaahu abu daawuud wabnu abi xaatim wاnnasaa'iyu wabnu xibbaan wabnu jariir intoodaasba waxay wariyeen can ibni cabaasin ay ka wariyeen radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi waxaa dhahaya ibnu cabaas kaanad waxay ahayd almar'atu haweenaydu takuunu mid ahaata miqlaatan midaan ilma ilma uilmo una u baaqanin miqlaadka wa uu fasiri doonaa eh. waa haweenayda ilmahay dhashaba uu ka dhinto waay ma dhalays ma aha way dhali laakiin markay saa u dhashaba ilmihii wuu ka dhimanaya taasaa waxaa la yidhahdaa miqlaad saas way macanaha marka takuunu kaanad waxay ahayd almar'atu haweenaydu oo takuunu ahaata miqlaatan baa jiri jirtay inay haweentu noqoto midaan ilmo u noolaanin fatajcalu markaasaa waxay yeeli jirtay calaa nafsiha nafkeeda korkeeda waxay yeeli jirtay cahdi iyo nadar bay geli jirtay muxuu yahay in caasha hadduu noolaado laha iyada waladun walad hadduu u noolaado an tuhawidahu inay yahuudi ka dhigto waa madina iyo qoysaskii carbeed deganaa waaye soo yahuudi lama deganayn dabcan d diinta yahuudda qoysaskaa la degana yahuudeedee diintii mxuu ahaay towreed iyo wax ka haysta taxriib baa ku rideene carabtu waxay rumaysnaayeen qabaaisha carbeeda la degan inay ka diinroon yihiin soma saas daraaddeed ilaahu wiilkan ilmahan haddaad ii dayso aan uurka ku sido ilmahaasi inaan diinta yahuudda ku daro ayay ballanku geli jireen dumarka reer madiine ee muahaymushkiladaasi haysato ayb falamaa ujliyat markii la saaray banunadiir reer banunadiir marki nebigu sal lay slm magaalada ka eriyo ka masaafuriyey oo ka saaray dabcan markay ballantii ka baxeen ba soo maa qisadooda suuradday ka hadashay suurat lcashr ayb falamaa ujliyat banunadiir qoyska qoysaskii yahuudeed ka mid ee magaalada madiina deganaa markuu nebigu magaalada ka eriyay sal lay waslam kaana waxaa ahaa fiihim dhexdooda min abnaa'i alansaari ansaar wiilashoodii carruurtooda qaar ka ah dhexdooda ah caruurtii yahuudowday oo ansaarta ahaa oo asalkoodu carabta ahaa oo sidaa ku yahuudowday baa ku dhex jiray markaa oo dabcan dee markii diintooda ay qaataan ayagay ka mid yihiin reer bani qurayda qaar baa ku jiray banu nadiir qaar baa ku jiray banu qaynuqac qaar baa ku jiray qabaaishii yahuudeed dad carab ahoo asalkoodu carab laakiin yahuudoobay baa ku jiray marka caruurtii baa ku jirta nebiguna baxa ku yidhi ayb fa qaaluu markaasa waxay yidhahdeen ansaari laa nadacu ka tegi mayno abnaa'anaa caruurtannada dayn la qixinahaya baxaya raacaan ma ogolin bay dheh yani waa ka soo reebanaynaa diintoodana waa ka saaraynaa caruurtooda haddii yihiinna diintan ku qasbayna inay islaamka soo galaan fa anzala allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey marka laa ikraaha fi ddiini qasbid diin laysku qasbo ma jirto ama diinta ha ku qasbina caruurtan hadday jecel yihiin inay yahuudiyadooda sii haystaan faraha ka qaada hadday jeclaadaan inay diinta soo galaan oo soo islaamaan ahlan wasahlan laakiin ha qasbina way macnaa ayb sidaasay aayaddu kusoo degtay faanzla allahu laa ikraha fi ddiin xadiidka isaga ah waa xadiid saxiixa waxaa ibn xibbaan naxaas fii naasikhihi sheekh albani iyo hayrkood way saxiixinayaan xadiidkaas tilmaamaya sabab nusuulka aayadda ayib almiqlaatu waxa weye marka caruurta iyada ah ee leeyahay diinta ku qasbina dabcan waa caruurta qaangaadhay waay saa u fahma leanna caruurtu haddayna qaangaadhin sidoodaba waalidkood bay tabac u yihiin xagga diinta hadduu maalan e, aabbahood iyo hooyadooda ay gaala yihiinna caruurta waxaa loo ictibaarayaa xukumka waalidiintay qaadanayaan haddii waalidoontood ay muslim tahayna xukumka waalidiintood bay qaadanayaan waa markayna qaangaadhin waay laakiin markan la leeyahay diinta ku qasbin waa carruur qaangaadhay saas maana ayb almiqlaatu waxa weeye allatii midda wey laa yaciishu laha waladun ilma uusan u noolaanin haweenaydaan casho ilmo u noolaanin wa fi lmahali mahmaah waxaa ku yimid axaru min damci lmiqlaati axaru wuxuu ka kulul yahay min damci lmiqlaati haweenay ilmuhu uusan u noolaanin ilmo u baaqanin ilmadeeda ama ilinteeda ayay ka kulushahay baa la waxaa laga wadaa waxay dhahaan carabtu seedaba murugta ilmada waxa kaa keenay ama ilinta waxa kaa keenay hadday murug tahay way kulushahay dhahaan haddii waxa ilmada kaa keenay ama ilinta kaa keentay uu farax yahayna yani way qabowdahay bay dhahaan saas way maanaa marka yani waxay dhahaan damcat الsuruuri baarida wa damcat اlxusni xaara wa calaa hada alasaas baa waxay dhaheen axaru min damci lmiqlaad yacni murugteeda iyo walbahaarkeeda iyo tiraayadeeda aada u badan maadaama ilmo ay qaadayso haddana ilmo u noolaanaynin aad bay u murug badan tahay ilmada marka ilinta saa kaga timaadaay wax kastay ka kulushahay saas way manaa macnahaasay ka wadaan wa ahraja wuxuu soo saaray ibnu jariir wuxuu soo saaray can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi nazlad waxaa soo degtay <clears throat> laa ikraaha fi diini waxay ku soo degtay fii rajulin oo min alansaari ree ansaareed ah oo min bani saali bni cawfin ah qoyskaa kasii tirsan ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo alxusayn oo muxuu ahaa shanigiisu kaana waxa ahaa lahu isaga ibnaani laba wiil nasraaniyaani oo kirishtan ah. wa kaana wuxuu ahaa huwa isaguna musliman muslim buu ah laba wiilow dhalaybaa nasaaraha isaguna muslim buu ah faqaala markaasa wuxuu hi linabiy nebiga wuxuu ku yidhi sal lay wasalam xusayn baa wuxuu ku dhahayaa nabiga alaa astakrihuhumaa rasuulkii ilaahay oo miyaanan qasbaynin wiilasheerka wiilashan miyaanan qasbayninoo diinta inay soo galaan aanan ku qasbin wiilasheeda ka baxa yani nasraariyada oo soo gala diinta ma ku qasba maxaa yeele fa inahumaa iyagu qad abayaa waa diideen ila nasraaniyata nasraaniya mooye diinta kiristanka mooye wax kale waa iga diideen soo ma qasba bui rasuulk ma qasba fa anzla allahu ilahi baa wuxuu soo dejiyey buuhi haadihi alaayata aayaddan soo dejiyey ninkaasay ku soo degtay iyo ansaar bay ku soo degtay ta horena waa ansaar oo dhan tanna waa waa nin khaasoo ree ansaareeda oy qisadaasi qabsatay bay kusoo degtay labada waa la yidhi aarkaa dambe ee ninkaa ku saabsan xusayn waa aar sinac alxadiiiya sanadka waa daciif sababta waxaa ku jira moxamed ibni xumaydin araazi shaykhu abari waa daciif waa shaykhu abari oo uu aada uga wariyo waay wuxuu leeyahay marar badan xadaanii ibnu xumayd ibnu xumaydkaasi waa moxamed ibni xumaydin araazi baa la dhaa waa daciif waxaa kaloo ku jira moxamed ibnu isxaaq ninkii ahaan jiray saaxibulmaqaazi isaguna cancanuu ku wariyey waana mudallis alkaana dacfi baa kaga jira ayb waxaa kaloo ku jira in la yidhahda salamatu bnu fadl abrash oo isagana saduuqun kaiirun khaaa saddexdaas ciladoodba aarku daciif buu ku yahay midka horesugan ayb warawaa wuxuu wariyey ibnu jariir wuxuu wariyey ana saciid ibnu jubayrin saciid ibnu jubayr waa taabiciga jaliilka ahaa sa'alahu inuu weydiiyey abu bishrin baa wuxuu weydiiyey can haadihi laayati aayaddan wax ka weydiiyey can haadihi laayati aayaddan wax ka weydiiyey aayadani bal iiga waran maxay ka hadlaysaa maxay ku timid faqaala markaasa wuxuu yidhi ibnu cabaas waxaan ujeedaa saciid ibnu jubayr baa wuxuu yidhi nazlad waxay soo degtay fi lansaari ansaar bay ku soo degtay fa qaala markaasaa wuxuu ihi abu bashrin khaasatan ma yagii gooni ku tahay qaala saciid wuxuu ihi khaasatan ansaar gooni ahaanteeda bay kusoo degtay ma ansaar gooni ahaanteeda kusoo ah, degtay ayagay gooni ku tahay miya saas way macna ayib aarkani sida hadda uu muuqdo aar madax bannaan buu u muuqdaa laakiin sida saxda ah aarkii ibni cabaasee hore ya kii dambe maaha kan xusay ka hore aarkii waaye isla aarkii laftiisa waye oo mawquuf laga dhigay oo saciid ibnu jubayr lagu ekeeyey sida sawaabkaana waa ibni cabaas aarkiisa waaye rafcigaa saxa oo abu cawaana ayaa saciid ibnu jubayr ku ekeeyey wuxuuna arrintaa ku khilaafay shucbat bnu lxajaaj oo aharka ka dhigay eh, xadiid ibni cabaas oo rafciyey labadooda marka shucbo iyo abucawaano la yidhaahdana waxaa xoog badan shucbaa xoog badan saas daraaddeed rafciga ayaa sax yani waxa wey aharku inuu yahay ahar ibn cabaas ayb waraja wuxuu wariyey ibnu jariir can qataadada wuxuu ka wariyey biisnaadayni laba sanad buu kaga wariyay fii qowlihi tacaala la ikraha fi diini aayadaasi qataadatu bnu dicaamat asaduusi wa taabicigii ayadana wuxuu kaga wariyey qaala inuu yidhi qataada ukriha calayhi ukriha waa la qasbay calayhi diinka korkiisa haadalxayu qabiilkana lagu qasbay oo min alcarabi carabta ah liannahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen ummatan ummad bay ahaayeen ummiyatan oo waxna qorin waxna akhriyin kitaab hore aan lahayn ummadaasoo laysa uusan ahaan lahum iyaga kitaabun wax kitaaboo yacrifuuna oo ay garanayaan wax kitaaboo xagga ilaahay ka yimidoo haysteen ma jirin falam yuqbal lagama aqbalin minhum xaggooda hayrulislaami waxaan islaamnimada ahayn mar haddayna kitaab hore haysanin yahuudna ahayn nasaarana ahayn markaasi waxaan islaamnimo ahayn lagama yeelin waxaa la yidhi imaa soo islaama imaa dagaal ayb walaa yukrahu la qasbi maayo calayhi korkiisa diinka korkiisa ahlulkitaabi ahlulkitaabka lagu qasbi maayo idaa aqaruu hadday qiraan biljizyati xoolihii inay dhiibaan aw amase bilkharaaji kharaajku waxa wey xoolahaas yani laga qaado waay iyaga iyado muxuu ahay kharaajka iyo jizyada iyo isku macno dhow yahay kharaajka isla jizyada waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa dhulka iyo xoolaha laga qaadan waa oo walam yuftanuu laga fitnayn maayo can diinihim diintooda laga fitnayn maayo mar hadday bixinayaan wixii lagu heshiiyey diintooda laga fitnayn maayo fa yukhallaa jidkooda jidkoodaa faraha looga qaadaya ya jidkoodaa loo daynaya macna ayb aarka isaga ah waa aar haabit can qataada sanadkiisa waa sax waana sugan yahay qataada wuu ka sugan yahay waana sida uu doonayo muxuu ahaayey muxuu ahay sheekhu u wato aarkan iyo aarkii ibnu cabaas iyo kuwaasuu rabaa inuu mariyo ayib wahraja wuxuu soo saaray ibnu jariir wuxuu soo saaray aydan can adaxaak wuxuu ka wariyey daxaak ibnu musaaxim isagana taabici waay ikraha fi اddiin aw qaala maa idiin qoran qaala idiin qoran soo ma aw qaalo ma idin qoran qaala umira saasaa fiican baan marin ayb laa ikraaha fi ddiini qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo daxaak umira waxaa la amray rasuululahi rasuululahi sal ly sl rsulka waxaa la amray an yuqaatila inuu la dagaalamo jaziirata alcarabi jaziiradda carbeed ayb min ahli lwthaan meesha waxa idin qoran an yuqaatila ahla alwthan miya min ahli lwthan ayib jaziirat alcarabi oo min ahli lwthaani ah dadka sanamyada caabuda ah falam yaqbal muusan ka aqbali minhum xaggooda ilaa laa ilaaha ila allah inay ashahaataan mooye awi sayfa ama inuu la dagaalamo mooye ayib uma markaa kadibna umira waxaa la amray fii man cid sawaahum siwaahum iyaga ka soo hadhay umira fii man siwaahum wixii ahlujasiire ka soo hadhay dhexdooda waxaa la amray an yaqbala inuu ka aqbalo minhum xaggooda aljizyata inuu ka aqbalo oo ahlujasiire yaa ka baxsan marka ahlukitaabkii macnaha faqaala markaasaa alla wuxu uhi laa ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghayi marka wixii ahlujasiire ah oo asnaamta caabudayay kuwaasaa la yidhi ama dagaal ama islaama amaa ahlukitaabka ayaga haddaybay jizye bixinayaan dagaalka waa laga dayn sida xorriyad baa la siinaya aarkan daxaak ibnu musaaxim isagana waa daciif jiddan aad buu yahay lianna waxaa ku jira maxamed ibnu xumaydin raasigi sheikhu tabari oo daciifana waa ku jira juwaybir ibnu saciidin alsdi nin la oo tafsiirka ka wariya daxaak aad buu yahay kutub tafsiirka haddaad aragtaan juwaybir can daxaak baad arkaysaa can juwaybirkaasi waa daciif jiddan juwaybir ibnu saciidin asdi baa la yidhaahdaa waana raawi tafsiir can adaxaak waa daciif isaguna ayb saas daraaddeed bal waa daciif jiddan aarkani kama sugna daxaak bnu khaalid daxaak bnu musaxim baan dhilah adaxaak ibnu musaxim wa ahraja wuxuu soo saaray ibnu jariir can ibni cabaasin wuxuu ka warin aydan fii qowlihi laa ikraaha fi ddiin qaala wuxuu yihi wadalika kaasi lamaa dakhala annaasu dadku markay galeen bay ahayd filislaami islaamka ay galeen oo waacaa uu siiyey oo wacaa ay siiyeen ahlulkitaabi ahlulkitaabku ay bixiyeen aljizyata jizyada ay bixiyeen waay aayadda waxay ka hadlaysay markay dadkii intoodii kalena diinta soo galeen ahlulkitaabkuna ay markaa jizye ogolaadeen laa ikraha fi diini marka dadka diinta ku qasbin ahlulkitaabka laga wadaa buu leey ayb aarkaas cabdilahi bni cabaas isaguna waa daciif musalsal biducafaa waay ragga warinayay kulligood waa wada ducafo silsilad la yidhaahdo asilsilat alcawfiya saasaa loo yaqaana waxay u yaqaanaan muxuu ahay muxadisiintu silsilad hal qoys ah oo kutubta tafsiirka aada ugu badan weeyaan oo iyaguba kulligood waa daciif ayb ninka la yidhaahdo maxamed ibnu sacad oo bukhaari uu ka warinayo ibnu jariir ka warinayo waa daciif aabbihii isaguna waa daciif alxasan ibnu caiya ibnu sacad daciif jiddan waa adeerkii oo ah alxuseyn ibn xasan ibnu caiyat alcawfi isaguna waa daciif cinda aljamiic isaga aabbihii oo xasan ibnu caiya ibnu sacad ibn cawfi la yidhah isagana waa daciif kaa aabihii oo caiyat bnu sacd ibnu janaadat alcawfi la yidhahdo taabiciya isaguna waa saduuq yukhtiu kaiiran wa kaana yudalis wa kaana shiiciyan ayb haddana waa cancaneeye taqriiban lix ciladood baa ku jira silsilada la yidhahdo silsila alcawfiya oo dhanna oo kutub tafsiirka ku badan waa musalsala biducafaa can abi can cammi can abiihi can jaddihi can ibni cabaas haddaad aragtaan meel iska dhiga marka silsiladaasi daciifka baa xadiidka ayaa aharku daciifku yahay darteed ayb wuxuu hi sheekhu marka fa hadihi nuquulu nuquushaasi aan soo guurinay tadullu waxay kutusaysaa calaa khusuusihaa aayaddu inay khaas ku tahay biahli lkitaab almuctiina ee bixiya aljizyata jizyada bixiya iyo waman cid fii xukmihim iyaga xukumkooda ahlulkitaabka wixii la xuguma la xuguma majuusta soo ma soo ma nebigu sal lla alay slam waa kii yidhi ya xukumka majuustoo kale siiya xukumka ahlulkitaabkao kale siiya salawatu rabbi waslamu caleyh xadiid baa sugan marka eh, wixii ahlulkitaabka iyo majuusta ah oo kuwa dabka caabudaa macnaha kuwaasi isku meel mariya kuwaas ayaa marka aan la qasbayninoo aan diinta gelitaankeeda lagu qasbaynin haday jizyadii ogolaadaan amaa galada inteeda kale asnaamta caabuda waaniyiinta ah kuwa iyaga la dayn maayo ima alislaam wa ah, ima asayf waay ah. sidaas marka u kala dhigay ayb saas daraaddeed baa culimmadu waxay soo guuriyeen ijmaac sida ibnu jariir ibnu xasmi iyo alimo kale waxay soo guuriyeen in ay isku waafaqday ummadda muslimku nebigu sal alla alay wasalam carabtii jasiiradda ku noolayd inuusan ka aqbalin ya waxaan islaamnimo ka ahayn saas daraaddeed ba waxay leeyihiin wixii aan ahlulkitaab ahayn jizye laga qaadi maayo ama waa inay islaamaan ama waa in lala dagaalamo amaa aayadda laa ikraha fi ddiin waxay khaas ku tahay ahlulkitaabkay khaas ku tahay iyagayna kusoo degtay ayib sidaas waa sida uu ibnu jariir dooranayo iyo aimo kaloo mufasiriinta ka mid ah. walaa yariidu kuma soo aroorayo calaa hada ala ana alcibrata bicumum halka wuxuu xallinayaa haddaynu nidhaahno aayaddu waxay kusoo degtay ahlulkitaab haddana aynu nidhaahno iyagay khaas ku tahay lafdiga aayaddu waa caam soo maa laa ikraaha soo laga dhigo bimacnaa nahyi laga dhigana laa tukrihu soo noqon mayso marka siyaaq nahyi bay taallaa ficilku fii siyaaqi nahyi markuu yaallo soo caam maaha cumuum buu faa'idaynaya ayib haddii sideeda loo daayana laa ikraahana ayaduna waa nakira fii siyaaqi nafyi waay marka lafdigu waa caam maxaan sababka ugu khasisaynaa sababka aayaddu kusoo degtayoo ahlulkitaab ah maxaan ugu khasisaynaa soo qaacidadu ma ahayn alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi limaadaa sababtii ay kusoo degtay aan macnaheeda ugu khaas yeelaynaa oo lafdigeeda caamka aan qaban lana oo gaalo oo dhan markaa inay shamlisou noqon lada taasuu ka jawaabaya wuxuu ihi walaa yaridu kuma imaanaya calaa haada macnaha aan taqriirino ahlukitaabka inay khaas ku tahay ku soo aroori maayo lagu bushin maayo ana alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacidadaa lagu bushin maayo maxaa yidhi liana takhsiisa fiiha aayadda khaasyeelideeda ahlulkitaabka lagu khaas yeelo atakhsiisa oo fiiha fi laayati ahaaday curifa waxaa lagu gartay binaqli baa lagu gartay soo guurinta can culamaai tafsiiri laga soo guuriyey laa bimulaqi khusuusi sabab sababka ayb sababka khaasyeelidiisa keliyata kamaanaan faa'iidaysanina laakiin naqliga ay culimmadii tafsiirku soo guuriyeen saxaabadii keyrkood soo guuriyeen naqligaasaan ka faa'iidaysanay inay aayadu khaas ku tahay ahlulkitaabka saas man bimacnaa haddaynan ayna jiri lahayn naqliga aimada tafsiirka haddaynan jiri lahayn oo kutusaya takhsiiska kutusayay waxaan dhihi lahayn alcibratu bicumuumi bilafdi laa bikhusuusi sabab sababku marka ma khasiseen aayadda laakiin takhsiiska waxaan u cuskanay ya naqliga culimada tafsiirka ay soo guuriyeen ayaddu inay sidaa tahay macnaheedu ayib curifa binaqli waxaa lagu gartay binaqli soo guurinta can culamaai tafsiir laga soo guuriyey ayaanu ku garanay takhsiiskaas laa bimutlaqi khusuusi sababi sababka khaas ahaantiisa taas ma ah wey macnaha wa mima yadullu waxaa kutusaya waxaa ka mida khaas ahaanta ayaddu ahlukitaabka inay khaas ku tahay waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a annahu amar yashaaniya habata waxaa sugnaaday fi saxiix saxiixa waxaa ku sugan saxiixulbukhaari weeye cajiba rabuka min qowmin yuqaaduuna ila aljannati bisalaasil xadiidka bukhaari baa soo saaray cajiba wuu yaabay rabuka rabbigaa wuxuu la yaabay min qawmin dad buu la yaabay kuwaasoo yuqaaduuna la hogaaminayo ila aljannati jannada xaggeeda loo hogaaminayo fi salaasil silsilada dhexdooda lagu hogaaminayo dad inta silsilado lagu soo qabto iyagoo silsiladaysanoo katiinadaysan la soo kaxeeyo jannada saa lagu gelinayo ilaahay waa la yaabay waay maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa laga wadaa qasab iyo xoog bay diinta kusoo gelayaan diintii ay saa kusoo galeen baana jannada sabab ugu noqonaysa soo ma waxay ka dhigayiin marka iyagoo xoog jannada lagu soo geliyoo kale oo xoog ka fiican miyaad aragta adig xoog janno ku geliyey maxaa ka fiican saas way maana almru haani kaasi waa midda koobaad labada wejiye lagu jamcin karo midka hore wuxuu yahay in la yidhahdo aayadda laa ikraaha fi diin waxay khaas ku tahay ahlu kitaabka aayadaha kalena waxay ka hadlayaan wixii ahlukitaabka ahayn sidaa in loo kala wejiga hore almru haani arrinka labaad waxa weeye annaha aayadan laa ikraaha fi diini ah mansuukhatun mid la nasakhay weeye biaayaati alqitaali baa lagu nasakhay aayadaha amraya gaalada la dagaalamo dhahaya aayadahaasaa macnaheedii bedelay oo nasakhay ka qowlihi tacaala faida nsalaqa alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuh faida nsalakha markay baxaan alashhuru bilah alxurumu ee dagaalka la diiday faqtuluu laa ya lmushrikiina xayu wajadtumuuh meel alle meeshaad ku aragtaan meeshaad ka heshaanba ashhurulxurumkaasi ma aha bilihii oo xurmada lahay afartaa lagama wado maxaa laga wadaa tafsiirkaanagi maray aywa bilahay cahdiga ay ku jireen gaaladu oo la yidhi cahdigooda ha kula dagaalamina suga intay dhammaanayaan afarta bilood marka afartii bilood ee cahdiga ayuu ahaa afartaa bilood markay dhammaadaan waay ee lagama wado ashhur xurumkii afarta ahaa ee bilood ka mid ah ayb wamacluumun waxaa la yaqaanaa ana suurata albaqara marka yani aayaddan dambe faida nsalaqa alashhur lxurum xaggay ku jirtaa suuratu tawba midii horena laa ikraahana suuratulbaqara markii la yidhaahdo midanaa nasakday suuratul tawba ku jirta waxaa imaanaysa su-aala labada suuradood tee dambaysa xagga soo degitaanka taasaa imaanaysa ayib wamacluumu waxaa la ogyahay waaye ana suurata albaqara min ma maa nazla bilmadiina marbigu markuu madiine yimi sal ly waslam aayadii suuradihii ugu horreeye soo degay suurat lbaqara ka mid ahay maxaa ku tusaya leanna waxay ka hadlaysaa qiblada bedelideedii soo saas maa leanna qiblada bedelideeda wakhti soo maah marka madiine markuu nebigu yimidba sal lay wasalam suuradihii ugu horreeye soo degay ka mid wa suuratu bara'ana suuratu tawba min aakhiri ma nazla qur soo degay kuwii ugu dambeeyey bay ka mid tahay bihaa madiina kusoo degaan ayib leanna waxay soo degtay sanadkii sanadkii sagaalaad ayib wlqowlu binnaskhi in aayadda suuratu tawba ku jirta inay naskhday laa ikraaha alqowlu binnaskhi marwiyin waxaa laga wariyey can ibni mascuudin wa zayd bni aslam zayd bni aslam iyo cabdulahi mascuud cabdullahi mascuud oo taabiciya ah yayd bn aslam baa laga wariyey waxaan ujeedaa cabdullahi bn mascuud saxaabi aan ka wada iyo zayd aslam baa laga wariyey in yani qowlka naskhiga wa calaa kulli xaalin xaalad walba warka soo duuduube fa aayaatu sayfi aayaadka ka hadlaya gaalada la dagaalankeedu nasalad waxay soo degtay bacda nusuuli suura suuradii soo degitaankeeda kadib allatii suuradaasoo fiiha dhexeedu ahday laa ikraaha ay laaya laa ikraaha fi ddiini way horeysay hay-adaha qitaalka amraya ka dambeeyey marka ayb wlmutaahiru midka dambe oo xagga soo degitaanka ku dambeeya ayaa wlaa ka mudnaan badan min almutaqadimi midkii horeeyo soo degitaanka ku horeeyey lanna labada nas hadday qur yihiin iyo hadday xadiis yihiinba labada nas haddii tacaarud u dhex maro maxaa la samaynayaa marka hore waa laiswaafajinayaa in la jamciyaa la isku dayayaa haddii la jamcin kari waayo ayaa markaa kadib waxaa la raadinayaa kee horeeyey kee dambeeyey markaasaa baab naskhi la aadaya wlmutaahiru wlaa min almutaqadim wاlcilmu cinda allahi tacaala ayb intaasoo dhan tawjiihaas iyo niqaashkaas iyo tacaarudka daahirka waxaa yihi wuxuu imaanayaa marka la yidhaahdo laa ikraaha wa khabar bimacnaa bimacna nahyi ama haddii la yidhaahdo waa khabaru min jihati اllafdi wاlmacna markaas laa ishkaala fiih saas man ayb baabu qowlihi tacaala aayadda xigta waxa weeye in tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah in tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum waxa nafafyaalkiina dhexooda ku sugan aw amase tukhfuuhu aad qarsataan aad qarisaan yuxaasibkum bihi illaahu alla uu idin xisaabinaya ayib haddii waxa aad qalbi naftaada ku jiro qalbigaa ku jira aad banaanka u soo saartood muujisato xubnuhu sameeyaanna waa lagugula xisaabtami haddaadan soo saarin ood qarsato qalbigaaga ku ekaysatana waa lagaa xisaabina waa laguu qabsan macnahaas waay ayib haadihi laayata aayaddan marka tadullu waxay kutusaysaa bidaahiriha daahirkeeda waxay kugu tusaysaa calaa ana alwaswasata sheekada qalbiga wa khawaatir alquluubi iyo quluubta waxyaalaha kusoo dhacdhacayaay yu'aakhadu in la qabanayo biha iyada alinsaanu insaanka loo qabanayo maca annahu iyadu hadana ay jirto laa qudrata lahu inuusan wax awoodaba u lahayn calaa dafciha iska celinteeda sooma bimacnaa waxyaala waxaa jira qalbigaagu isaga sheekaysanaya oo war oo ku socda waswasaa la alwaswasa waa xadiiu nafsi waay yani waxa sheekadaa qalbiga iyo khawaatirulqalbi khawaatirtana waa waxyaalaha kusoo dhacaya mawjadaa iska imaanaya qalbiga ayagoo iska maamulan leed arka waa maamulan leed aduu garo xunbaa kugu socda sheekaa kugu socda marka sheekadaa iyada ah ma laguu qabsanaya dembi ma tahay ma laguu qorayaa ya aakhare waxyaalaha muxuu ahay addoonka loo qabsan miyay ka mid tahay ka muuqda in laysu qabsanayo haddana maca waxaan awood u leenahay inaan iska celinno mabahaba ya si kasta hadaad u dagaalanto waxyaalaha qalbigaaga kusoo dhacdhacayo xunxunka ah iskama celin kartid marka waxaan la layska celin karaynin oon awoodba loo lahayn seebuu ilaahay addoommadiisa ugu kalifayaa ayb ishkaalkaas waa waqad jaaad waxaa timid aayaatun aayado ukharu oo kale oo tadullu kutusaysa calaa ana alinsaana insaanka laa yukallafu inaan lagu kalifaynin ilaa bimaa yutiiqu wuxuu kari kara waxaan ahayn aayadahan marka aayadaha daahirka is tacarudaya ka qowlihi tacaala baa ka mid a laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay naf ma kalifo ilaa wixii awoodeeda mooyaane wa qowlihi tacaala iyo ilahay odhahdiisa uu yidhi fattaquu llaha ma staactum ilaahay ka baqay inta karahankiina waxaydaan kari karin laydinma haysta wa looga jawaaba wey marka waljawaabu jawaabtu waxa weye ana aayata wain tubduu maa fi anfusikum aw tukhfuuhu aayadda iyada mansuukhatun waa mid la nasakhay oo xukunkeeda la bedelay biqowlihi baa lagu nasakhay laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha waa laba aayadoodoo kala dambeeya sooma aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi taasay ku imaanaysa marka ka dambaysaa nasakday tan hore warku sidaa waa ku fudud yahay ayib laakiin waxaa laga doodayaa horta macnahaas inaan laysu qabanaynin waxyaalaha nafta waswaaska iyo khawaatirta qalbiga yani wax weeyaan taqriiban nusuus cadcad baa ku tusaysa nusuustaas takliifta ku xidhaysa istilaacada iyo sidoo kale xadiid sariixa abu hurayra wariyey bukhaari muslim soo saareen nabigu ui sal ly waslam in allaha tajaawaza can ummati maa xadaat bihi anfusaha aw maa xadaat bihi anfusuha maa lam tacmal aw tatakalam ah, ilaahay waxa naftu ay ku sheekaysanayso qalbigu ku sheekaysanayo ummadayda waa u dhaafay hadaynan samaynin ama ku hadlin wixii qalbiga ku jiray hadii xubnuhu sameeyaan ama caribkaba ay ka soo baxdo uu ku hadlo marka ruuxa loo qabanaya intay laakiin qalbiga baaqi ku tahay ilaahay ummadayda waa ka dhaafay bu nabir sal ly wasalam sidaas weyaan su-aasha tahay markaa taa garanayo taa garanayo waa nas nusuusa cadcad waayo inaan khawaatirta qalbiga iyo xadiidu nafsiga laysu qabanayna laakiin aayadda hore oo macnaha sheegaysa oo in tubdu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu xugumka isaga miyaa la nasakhay mise waa la khasisay ma takhsiis baa mise waa naskhi doodu taa iyada culimada qaarkood waxay leeyihiin sax cabdullaahi bnu cabbaas iyo kayrkii waxaa ka sugan cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cabbaas abu hurayra xadiidka axmed iyo muslim keyrkood soo saareen taabiciin fara badanna ay marayaan waxa weeyaan inay aayadan dambe midda hore nasakhday fa nasakhatha saasay leeyihin midan dambaa nasakhday mida hore laakiin annasku fi isilaaxi almutaqadimiin in takhsiis loola jeedaa dhici karta masaladaa aada ugu baraaruga saxaabadii iyo taabiciintii iyo markay naskhi yidhaahdaan ayagu agtooda marar fara badan naskhigu bimacna takhsiis buu noqdaa ayaddani marka ma takhsiis baa waxa galay mise naskhi baa galay culimada qaar way doodayaan waxay leeyihiin aayadda wain tubdu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxasibkum bihi illaah ma aha naski ma gelina takhsiis baa galay oo waxa qalbiga ku jiri wuxuu ruuxu muujisanayo in loo qabanayo waa caam waxaa laga soo reebay inta uusan keri karin oo ah xadiidu nafsiga ah intaasay gooni u saartay nusuusta dhahaysa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wa wacalayhi arintu marka waa takhsiisa naski maaha ma la fahmi doodaasi way jirtaa oo culimo bacdu ahlilcilmi baa sidaa maray inuusan naskhi jirin oo ayadu ay muxkamo tahay laakiin la khasisay ayib intaas ayaan waxaan kaga soo dhammaanay suurat lbaqara ee aayaadkii uu sheekhu isdul taageeyey iyadaana ugu dheer inta ayadaha ugu fara badan ayaduu ka soo saaray maxaa yeelay waa suuradda qur-aanka ugu dheer waa midda labaade waa suuradda axkaamta ugu fara badan ee qur ay ku jiraan ayb suuratu ali cimraan buu marka meeshan ka galay qowluhu tacaala huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatu huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabiha huwa alle aladii midka way anzala soo dejiya korkaaga nebi maxamedo alkitaaba kitaabka kugu soo dejiya minhu kitaabka qaarkii aayaatun way muxkamaatun oo la hunna kuwaasi oo aayaadka muxkamaadkii ummulkitaabi kitaabka asalkiisa wey wa ukharu baa ka mid a ama ukharu wey qaarkii aayadaha qaarkiina mutashaabihaat wa ukharu mutashaabihaatun oo shabahaya ayb minhu aayaat muxkamaat wa minhu ukharu mutashaabihaat wa qaar ka halkaa wuxuu doonayaa inuu marka ka baraarujiyo sheekhu halkan qur-aankii waxaa loo qeybiyey laba qaybood aayadihii qur-aanka qaar mutashaabiha ah iyo qaar muxkama soo maa waxaa inoo imaanayo qur-aanku sheegay mar qur-aankoo dhan lagu tilmaamay baa jira inuu mutashaabih yahay mar qur-aankoo dhan lagu tilmaamay haddana inuu muxkam yahay marna waa la qaybiyey ayib marka qur-aanka kulligii ma muxkam ba ma mutashaabih baa kulligii ma mutashaabih iyo wuxuu u qaybsamaa muxkam intaba qur sheegay oo intaaba bixiyey see la isu waafajinaya hadihi laayatu aayadani alkariimatu tadullu waxay kutusaysaa calaa ana min alqur'aani qur-aanka inuu ka mid yahay muxkaman aayado la sugay wa minhu qur-aanka inuu yahay mutashaabihan mid isshabaah ayb waqad jaaad waxaa timid aayatun ukhraa aayad kalaa timid oo tadullu ku tusaysa calaa anna kullahu qur-aankao dhan muxkamun inuu muxkam yahay wa aayatun aayad kaleetana tadullu waxay ku tusaysaa calaa anna kullahu dhammaantii mutashaabihun inuu mutashaabi yahay ama alatii aayadda tadullu ku tusaysa calaa ixkaamihi qur-aanku inuu muxkam yahay kullihii dhammaantii fa hiya qowluhu tacaala weye kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir ayb kitaabun oo uxkimat la sugay aayaatuhu lama kala qaaday markaasomart aayadihiisoo dhan baa la sugay uma fusilat markaa kadib baa la cadeeyoo la kala dhigdhigay min ladun xakiimin khabiir ayb waama alatii aayadda tadullu kutusaysa calaa ana kullahu qur-aankaoo dhan mutashaabihun inuu mutashaabih fa hiya qowlu tacaala waay kitaaban mutashaabihan maaani ah, kitaab isshabaha oo maaaniya haddana soo laalaabanayo soo noqnoqonaya ayb marka ma mutashaabihbaa ma muxkambaa miyuu qaybsama intaba waa la sheegaye see laysu waafajinaya wawajhuljamci wa wajhuljamci kulminta wejigeed wax weye iswaafajinta bayna hadihi alaayaati la jamciyo layswaafajiye waxa weeye anna macnaa kownihi ahaanshihiisa kullihii qur-aanka dhan uu yahay muxkaman uu yahay macnaheedu waxa weeye annahu qur-aanku fii gaayat alixkaam waay yacni tilmaantay qur dhan muxkam ku tilmaantay macnaha laga wada wax weeye annahu qur-aanku fii gaayat alixkaami sugid meesha ugu dambaysuu joogaa yacni in la sugo sugiddaa kale ah sugiddaa ayaa darajaad kale marka haayada cidhifka meesha ugu dambaysa sugidda ayuu joogaa macnaha ayuu ahaaday ayiliaan ixkaamka maxaa laga wadaa ayilitqaani sugid fii alfaadihi alfaadiisa wa macaanihi iyo macaanidiisa iyo waicjaazihi iyo caajisgelintiisa khalqigu caajisgeliya ayb intaba wuxuu joogaa fii haayat alixkaam buu ka joogaa yacni loo sugay oo muxuu ahaayey la gaadhsiiyey heerka ugu dambeeya xagga itqaanka sugida ama alfaadiisa ha noqoto alfaada qur-aanka ama ha noqoto macaanida uu ka hadlayo ama icjaazka oo isaga laftiisu noocyo noqda alijaz alcilmi icjaaz lafdi icjaaz bilmacna icjaazku waa farbadanya soo maha saasijaaku waxa weeye waa taxadiga qur-aanku uu dadka ku sameeyey iyo inaysan isagoo kale la karin ayb marka dhanka ijaaska dhinac walba marka la fiiriy aayatliqaan buu jooga ahbaaruhu wararkiisu sidqun waa run wa axkaamuhu axkaamtiisuna cadlun waa cadaalad waa labada ahbaar iyo qisaska uu ka waramayana waa say u dhaceen waxna laguma darin waxna lagama nusqaamin ayb axkaamta uu jidaynayana waa fii aayat lcadli laa tactariihi kuma timaado oo ma soo dariso wasmatun walaa cayb waa isku macno wasmadu iyo ceebtu waa isku macno wax dhaleeca iyo ceeb ah kuma timaado laa fi lalfaadi alfaadiisa kuma timaado walaa fi lmacaani macaanidiisa dhexeeda toona kuma timaado macno ceebaysanna qur-aankuma sheego lafdi ceebaysanna qur-aanka kuma jiro kulligeed fii aayat litqaan wa dhankaa markaynu ka fiirino marka qur-aanka kulligii waa hal aayad oo ka soo hadhaysa ma jirto xukunka isaga wa macnaa kownihi mutashaabihan qur-aanka ahaanshihiisa uu mutashaabiha yahay kulligii mutashaabiha yahay macnaheeduna waxa weeye ana aayaatihi aayadihiisu tushbihu waxay shabbahdaa bacduhaa qaarkeed bacdan qaarka kale shabbahdaa fi lxusni wanaagga dhexdiisa wasidqi iyo runta walicjaazi iyo caajisgelinta wsalaamati iyo nabadgelyada dhexdeeda min jamiici alcuyuubi ceebahoo dhan uu ka nabadgeshan yahay ah yani nabadganashanaanta uu ka nabadgeshay ceeb oo dhan dhanka markii la yidhaahdana qur-aanku waa mutashaabi bimacnaa mutashaabi maxaa laga wadaa marka kitaaban mutashaabihan isu eg wey markaa soma kitaaban mutashaabihan waa kitaab aayadihiisu oo dhankee ah xagga wanaagga runta icjaaska inaysan ceeb lahayn somaalikan dhankaa waa isaga midoo way isaga egyihiin qur-aanka ayadihiisao dhan wa macnaa kownihi ahaanshihiisa macnaheedu waxa weeye qur-aanka kowni bacdihi qur-aanka qaarkii ahaanshihiisa yahay wa bacdihi qaarkiisa kalena mutashaabihan uu yahay taa macnaheeduna waxa weeye ana almuxkama markii la kala qaado la yidhaahdo waa tan hadda aayaddan la xalinayo aayatulcimraan aan ka hadlayno alicimraan aayadeeda markii sidaa loo qaybiyana macnuhu muxuu yahay ana almuxkama midka muxkamalku lagu tilmaamay oo minhu qur-aanka huwa waadixu lmacna w waa midka macnihiisu cad yahay likulli nnaasi dadko dhan uu cad yahay ka qowlihi tacaala walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina ma cidaan fahmi karin baa jirta ya haddii la war zinada ha u dhowaanina culimihii caamaba way fahmeen soo ma waa wa qowlihi tacaala walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara walaa tajcal ha yeelin maca allaahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale bal ilaahay cid hala caabudin haddii la yidhahdo waa macno culmihii caamaba fahmeen so saas maa marka waa waadixu lmacna liljamiici waay aayadaha noocaasoo kale macnahoodu cid walba u cad yihiin waxaa la ayb macnahoodu wlmutashaabihuna markaa waxaa laga wadaa huwa isagu maa khafiya waa wuxuu qarsoomay cilmuhu cilmigiisu calaa hayri raasikiina kuwa xididaystay qayrkood korkooda ayuu ka qarsoomay ficilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay culimada cilmiga ku xididaystay cid aan ahayn dadka kale iyaga mooye inta kale ayuu ka qarsoomay macnihii ayb kaasna waa mutashaabih mutashaabih marka wuxuu noqonayaa waa midka qur-aanka qaybihiisa macnihiisu qarsoon yahay oo inaad gaadho u baahan ood macnaha hesho dad khaasana u baahan aqoon leh fiiro iyo dhuuxid siyaadaana u baahan qaybtaa oo qur-aanka ka midana marka wuxuu noqonayaa mutashaabih yaa iskale qaybta marka yaa gaadhi kara eh, liljamiic ma ah soo maa lilraasikiina fi lcilmi waay culimada cilmiga ku xididaystay baa markaa gaadhi kara waa asraar waa qawaamid wa macaani qarsoon kuwaasaa lasoo bixi kara w man ayb wlmutashaabihuna huwa isagu maa khafiya waa wixii uu qarsoomay cilmuhu cilmigiisu calaa hayri raasikiina kuwa aan xididaysanin korkooda ayuu ka qarsoomay filcilmi cilmi dhexdiisa aan ku xididaysanin kuwaa korkooda ayuu ka qarsoon yahay binaan markaan saa binaan waa dhisid calaa ana alwaawa fii qowlihi tacala wraasiuuna fi lcilmi caaia inay tahy markaa sidaa leenahay waa markaan ku dhisno wowda ku jirta waraasikuuna inay tahay waawlcafi inay caaifo tahay ayib maxay noqonaysaa marka minhu aayaatu muxkamaatu huna hum lkitaab waukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashabaha minhu ibtiqaءa alfitnati waibtiqaءa ta'wiilihi wma yaclamu ta'wiilahu ila allahu wاlraasikuuna fi lcilmi waa la ysku cadfayaa marka wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu kaas mutashaabiha tafsiirkiisa ma oga ila allahu alla mooye iyo wاlraasikuuna fi lcilmi culimada cilmiga ku xidaysada mooye marka ilaahayna wuu garan culimada cilmiga ku xidaysatana way garanayaan wa mutashaabiha marka waa markii wawda laga dhigo caaifa laga dhigo wa calayhi markaas la istaagi maayo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah halkaa ku istaagi mayse waad israacini markaa wamaa yaclamu tawiilahu ila allahu waraasiquuna fi lcilmi waa israacini ayib wowdu marka waa caaifo cilmigaa qarsoonna ilaahayna waa ogsoon yahay culimmada raasiqiintana way ogyihiin macnaha markaan wowda caaifo ka dhigno yuu macnahaasi soconaya binaan calaa ana alwaawa fii qowlihi tacaala waraasikuuna fi lcilmi caaifatu inay tahay ayb aw amase huwa isagu wuxuu fasirayaa mutashaabihi mutashaabiha markaan idhaahno waa cilmiga ka qarsoon waxaan culimada ahayn waa markaan wawda ka dhigno caaifo ayb aw amase huwa mutashaabihu ma sta'hara allahu waa wuxuu ilaahay la gooni noqday bicilmihi cilmigiisa la gooni noqday waxaa kaloo mutashaabiha lagu fasiri karaa waxyaabo ilaahay uu cilmigiisa khaas la yahay oo cidna uusan u sheegin qur-aankana ka mid qaybo waxaa jira ilmigooda cid garanaysa ayna jira maxaa ka mid a ah, ka macaani lxuruufi almuqaaca xuruufta la googooyey macaanidoodoo kale waay alxuruuf almuqaaca waa xuruufta suuraduhu ku bilowdaan qaar ka mida soo xaamiim aliflaam miim aliflaam ra yaasiin taaha xuruufta muqaaca ah ee suuradaha qaar lagu bilaabay macnahooda lama yaqaano mufasiriinta qaar ka mid oo ah isku dayay way jiraan laakiin sidiisaba shayga macnihiisa waxaa lagu gartaa aayadda qur-aanka waxaa lagu gartaa macnaheeda ama in luqadii carabiga ee carabtu ku hadli jirtay kelimada lagu yaqaano ay macno ku oo sidaa lagu garto ama ma in quraanka aanka laftiisu fasiro oo alla noo fasiro noo cadeeyo ama ma inuu rasuulku fasiroo cadeeyo salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddaa intaa midna laga waayo shaygaas lama garanayo alcilmu cinda allahi baa la dhihi marka ilahay baa loo daynaya xuruufta marka muqaacada ah aliflaam miim kelime noocaasoo kaleetaa ah kuma jirin luqadii carabta nabiguna ma fasirin sal ly slam soo ma fasirin wax loola jeedo saas daraaddeed kelimaadka noocaasoo kale ah cilmigooda ilaahay baa khaas laha wadaadna ma garanin saxaabina ma garanin huwa ma allah waa wuxuu ilahay la gool noqday bicilmihi mutashaabihi ka macaani lxuruufi lmuqaaca fi awaa'il suwar suuradaha bilowgooda xuruufta muqaacada macaanideeda wey binaan markaa waa dhisi waxaan ku dhisaynaa cala ana alwaawa fii qowlihi tacaala waraasiquuna fi lcilmi istinaafiya inay tahay waa waawdii bilaabashada laa caaifatu caaifase marka wawda wad raasikuuna ku jirta waxay noqonaysaa waaw istinaafi istinaafiya waxaa la hadalkii hore waa dhammaaday hadal cusub ayay wawdani bilow u tahay saas way macanaa oo markaa waxaa waajib inaan ku istaagno ila allah la yaclamu taawiilahu ila allah wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluun halkaasay ka bilaabanay soo ma marka wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi kullu min cindi rabbina soo maa marka raasikiinta cilmiga ku xididaystay ayaa mutashaabiha cilmigiisa ilaahay u daynaya ya ilaahay unbaa ogsoon annagu waxba ka garan mayno raasikiintii meelay gacmaha taageen adiga xaggee joogtaa marka ya meelay raasikiintii isdhiibeen oy cilmigeedaba ilaahay u daayeen caam xaggay joogtaa waay sidaas daraaddeed waawda istinaafiya markaa noqonaysa binaan cala ana alwaaw istinaafiya wraasiuuna filcilm meesha waxaad ka garanaysaa qaariga qur akhrinaya macaanida qur inuu garanaya aad bay muhim u tahay saas daraaddeed baa aimada dadka tujiya ruux qur macnihiisa garanaya hadduu ku daba tukanayo markaaba wuu soo saari karaa qaarigani inuu macnaha qur fahmayo inuusan fahmayn lanna meeluhuu ku istaagayaad ka garani marbu wuxuu kala goynayaa ficilkii iyo faacilkii soo ma mar qur-aanka waxaa imaanaya ficilkiina aayad baa u dambaysa aayadda horuu ku yimid faacilkiina aayad dambe buu ku jiraa marka waa inaad isku qabato oodan dhihin aayaddii halkan ku egto waa goynaya halkana waan bilaabaya maxaa kamida mid ah? miaal aywa yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi fiiha bilguduwi wاlaasaali rijaal soo ma jeed yusabixu lahu fiiha bilguduwi wاlasaal yusabixu faacilkeedu waa rijaal marka waa inaad isku qabato oo aadan aayadda ku istaagin haddaad aayadda ku istaagto oo aad tidhaahdo walasaal walasaal hadalkii waa go-ay soo maa kadibna rijaalun maxaad noo sheegtay marka soomaali marka waa muhim fii haayat alahmiya weeye ruuxa qaariga inuu qur-aanka macaanidiisa fahmay waxay u fududaynaysaa mawaatin alwaqfiga iyo wasliga iyo waxaan kadaata bay u fududaynaysaa macnaha xataa isagoon aqoonin eh, cilmiga muxuu ahay qiraa'a tajwiidka iyo meelaha garanayna macaanidaa wadaysa macnaha macaaniduu ku fahmi karaa ayib hada billahi towfiiq sal illahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslem